hooyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaantiyo kula waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeysa meel walba aad joogtaan waa talaado weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka oktoobar sanadku waa labada kun saddexiyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magaalada muqdisho waxaanu ku eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badan jira yuroga sireebkiisa waxaana wada ciyaari doonaa xulka ingiriiska oo soo dhaweyn doona wadanka italy waa kulanka ugu xiisaha badan ee jira ee caawa tobanka habeenimo horeba dhiban la ciyaari doono sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa ciyaaraha kale jira wadanka lagu magacaabay ukraine waxaana ula ciyaari doonaa xulka wadanka malta sidoo kaleeto kulamo kaleeto way jiraan oo xiiso badan markii laga soo tago waxaynu eegi doonaa kulmada kale la ciyaari doono xulka wadanka belgiumka oo xalay kulankaasi waa la oo sweden sidoo kaleeto bortuqiiska iyaguna shan gool ay ku badiyeen ronaldo sanadkan afartan gool ayuu sii maraya xilli ciyaarad qurux badan ayuu qaadanayaa wadankiisii labadii kun lagu dambeeyeyba waxa uu dhaliyay afar gool sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa wararka suuqa kaliibsiga iyo maxaa ka cusub kooxaha waaweyn qodobadaas iyo qodobo kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho hagaag dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowrada cadda kulmihi magaalada muqdisho markan haddaynu eegnana bal kulmadii la ciyaaray iyadoona eh, markaynu eegno maalinta arbacada iyo khamiista eh, dabcan keliya uu ka harsan yahay inay dib u bilaawdaan horyaalada waaweyn bermelig eh, oo kale sabtida ayuu bilaaban doonaa budisliigaha mar kale waxauu bilaaban doonaa jimcaha iyadoona sidoo kaleetana horyaalada kaleeto sida sbain todobaadka soo socdo ay soo wada laaban doonaan lakiin inta badan ciyaaraha ama ciyaartooyda maalinta brita ayay kooxdooda kusoo laaban doonaan kadibna tababaro ay sameyn doonaan si markaasi isku diyaariyaan kulmada kale soo socda ay ciyaari doonaan markaynu eegno eh, xalay wadanka portuqal waxa weeyaan waynu ognahay portuqal inuu kasoo gudbay eh, koobka yuroga eh, isreebkiisii iyadoona markan xulka wadanka portuqal sanadkan uu ka mid yahay wadamada loo saadaalin doono ama loo saadaalin karayo inay ku guuleysan karayaan horyaalka ama kuwa ugu wanaagsan wadamada yurub wadanka bortuqal tani markii uu bilowday markaynu eegno horyaalka aan idhahdee isreebka yuroga labada kun afar iyo labaatanka kulmadii ugu dambeysay waa uu badinayay oo markii la eego hadda tusaalahaan oo kale xalay waxay ku badiyeen shan gool iyo waxba markaasina xulka wadanka bosnia ayna ku garaaceen ugu yaraan shan gool iidoon ah sidoo kaleetana xil ciyaareedkan wadanka portuqal keliya sideed kulan uu ciyaaray wuxuu dhaliyey soddon gool waxaad dareemi kartaa sideed kulan soddon gool marka sidoo kaleetana ronaldo ayaa xil ciyaareed qurux badan qaadanaya isagoo markaas dabcan xalay isagana mar kaleeta uu dhaliyay labo gool labadii kulan ugu dambeysay min labo labo ayuu dhalinaya xalay ronaldo ayaa bilaabay shan daqiiqo kadibna isla ronaldo ayaa ku xijiyey labaatanta ciyaarta markay maraysay jawaab falakasiya ka caawiyay bruno fernandes ayaa gool inaba aan caadi ahayn ka dhaliyey eh, sidoo kaleetna goolkaasi waxaa caawiyey ninka lagu magacaabo gonsalo eh, jawow cancelo ayaa dhaliyey ronaldo ayaa caawiyey halka falakays isagana goolka ama shabaqa uu soo taabtayba watafio ayaa ka caawiyey ciyaarta markay maraysay shan daqiiqo xulka wadanka portuqal waxay lahaayeen eh, waa ciyaarta qeybta hore weyaan markay maraysayba qeybta hore ee dhammaatay kaambiyada hore shan gool ayay lahaayeen xulka wadanka portuqal iyagoo markaasi dabcan boosiiyey xulka wadanka bosnia ugu yaraan xalay toban gool ilaa sagaal gool way ku badin kareen laakiin way u noqon weysay ronaldo xilli ciyaareedkan markaynu eegno waa ninka goolasha ugu badan dhaliyay sidoo kaleetana markaynu eegno ronaldo xilli ciyaareedkan wadanka portugal todoba kulan keliya ayuu u ciyaaray toddoba kulan ayuu ciyaaray sanadkan ama sanadkii hore ilaa hadda xilli ciyaareedka lagu jiro markaynu eegno toddobadaasi kulan uu ciyaaray eh, toban gool ayuu dhaliyey isagoo markaasi dabcan hal gool caawiyey sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta alnasar xilli ciyaareedkan markii laga soo tagay xilli ciyaareedkii hore ko gool ayuu xilli ciyaareedkan haystaa isagoo markaa lix gool caawiyey keliya ko kulan uu ciyaaray weli ronaldo waa sidooni sideed sana jir sidaasi ay tahayna waa uu shaqeysanayaa sanadkan wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu khatarta badan ama mid ka mid a ah xidigaha ugu fiican ee wadanka burtuqaal sanadkan burtuqiiska waxay haystaan ciyaaryahaano inabaan caadi ahaynse bruno fernandes rafaeliyow otafiow ronaldo uu hogaaminayo kabtanka ah, jow falcos diego dilot dias ninka lagu magacaabo jow cancelo diego costa xataa waxa weeyaan eh, markaynu eegno aad iyaad ay u wanaagsan yihiin ciyaaryahanada ufadhiya keedka sida ninka lagu magacaabo ruben nafas benado zilva balhinha inabaanan caadi ahayn balhinha xataa waxa weyaan waa aad iyo aad u khatar badan yahay ninka lagu magacaabo consalo ramos diego jota bedre netow marka waxaa la aaminsan yahay bortuqiiska sanadkan inay haystaan mid ka mid a ama mid ka mid a ciyaaryahanada ugu wanaagsanaa taariikhda eh, markaynu eegno ciyaaryahanada kursiga keedka iyo weliba kuwa ciyaarayaba waa isku mid oo dabcan waad dareemi kartaa ciyaaryahaanka josesa waa goolhayaa koxda kubadda cagta wolfis oo markii la eego isaguna wanaagsan yahay antonio silva oo kale iska fadhiyo sameedo waa fadhiyaa sidoo kale ninka lagu magacaabninka eh, eh, lagu magacaabo badricio oo soddon iyo shan sana jira waa golhaye qadiimia waa golhaye aad aad u khatar badan soddon iyo shan sana jir weyaan isaguna waa uu fadhiyaa marka ciyaaryahanada u fadhiya xulka wadanka bortuqiiska ee ku ciyaaray waa isku mid marka sanadkan wadanka portugal waxaa loo saadaalin karaya inuu ku guuleysan doono eeuroga eh, labada kun inkastoo sanadkan wadamo badan ay jiraan sida faransiiska iyo sbain iyo iyo iyo iyo ay jiraan oo aad iy aad u khatar badan yihiin On t'aime vite à la magie, y'a pas de raccourci. haddaynu eegnana xulka wadanka holland iyaguna waa ay guuleysteen oo hal gooli waxba ay kaga badiyeen xulka wadanka griega virgil vandage ayaa gabagabada gool kula dhaliyey waa xiliga markaa sagaashan daqiiqo balaa saddex daqiiqo oo dheeraadiga ah iyadoona kulankaasi dabcan waa kulan aad u xiiso badnaa griega waxaweyaan way dadaaleen aad yaday u dadaaleen laakiin waxaweyan ugu dabaati virgil vandage ayaa goolka guusha ka dhaliyey gruubkan weli waxa weyaan eh, inkastoo xulka wadanka faransiiska isagu ah, waxa weyaan gruubkan goor horeba haddii keliya hal dhibic uu qaato waxa weyaan gruubka kaalinta kood uu dagaalami doono weli kaalinta kuwaad xataa haddii ciyaarta eh, markaynu eegno kulamada soo socda xataa haddii dhibco ulamiy xataa kaalinta kuwaad ku dagaalami karaya markaynu eegno xulka wadanka faransiiska ayaa hogaaminaya gruubkan oo ay ku wada jiraan greega netherland ireland iyo weliba xulka wadanka gibraltar greega aad iyo aad ayuu khatar badan yahay Eh, markii laga soo tago faransiiska greeg ayaa labayo toban dhibcood leh hollandna waxay leeyihiin labayo toban dhibcood su-aalahanoo kale wadanka greega kulan oo ay ciyaareen afar kamid ayay guuleysteen saddex jeer ayay saddex jeer ayaa la garaacay labaiyo toban gool ayay dhaliyen lix gool ayaa laga dhilay halka wadanka holland ama netherland labaiyo toban kulan ama lix kulan oo ay ciyaareen labaiyo toban dhibcood ay hantiyeen afar kamid ay badiyeen kadibna waxa weyaan laba jeer ayaa la garaacay toban gool ay dhaliyeen toddobo halka wadanka faransiiska uu yahay gruubka xil ciyaareedkan waxa weye mid ka mid ah, wadamada aan laga badinin tan iyo isreebka yuroga labada kun afar soo socda faransa markaynu egno lix kulan uu ciyaaray lixduba waa ay uu badiyey wax guuldaraah iyo waliba wax markaa barbaraama uusan gelin saddex iyo toban gool ayay dhaliyeen faransiiska keliya hal gool ayaa laga dhaliyay marka waxa weyaan wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xiiso badnaa Eh, sidoo kaleeto markiaynu eegno eh, ciyaar ciyaartii u dhexeysay sweden iyo weliba belgiumkana kulankaasi waa u baaqday iyadoona markaasi dabcan aan la ciyaarin belgiumka sweden waa wuxuu ahaa kulan aadaed u xiiso badan ayaa udhexeyn laha laakiin waxa weye belgiumka iyaguma hore ay soo gudbeen australia kaalinta labaad ku jirta lixi toban ay leeyihiin sweden waxa weyaan xaaladooda waaska waxa weyaan toddoba dhibcood ayay leeyihiin marka Eh, groupkan waxaa belgiumka iyo australia ayaa kasoo bixi doona haddii sweden waxa weyaan xaaladiisii ma sahlana laakiin eh, eh, markaynu eegno azerbajan iyo wilba estoniana labadanba groupka way ku harayaan laakiin belgiumka iyo australia ayaa kasoo gudbi karaya groupka ay ku wada jiraan belgiumka iyo sweden sans on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. markana hadaynu egnana kulanka ugu xiisaha badan jira caawa talyaaniga ay waliba waxa wada ciyaari doona ingiriiska labada wadan waa laba wadan weligooda dagaalami jiray marka caawa kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona garoonka wembley stadium xulka wadanka england ayaana soo dhaweyn doona wadanka italia ama xulka wadanka talyaaniga markaynu eegno italy iyo weliba england waxa weeyaan waa laba wadan laakiin talyaaniga ayaa ko iyo toban jeer garaacay xulka wadanka ingiriiska halka wadanka england uu garaacay sagaal jeer ko iyo toban jeer kamidna barbar ayaa la galay kulankii ugu dambeeyey waxa weyaan waxaa wada ciyaaray ingiriiska iyo weliba xulka wadanka italy wadanka talyaaniga ayaa la garaacay oo markaynu egno saddex labaatankii match sanadkan aynu guda jirno digl rice iyo kain ayaa labada goolba u dhaliyey oo goolashii ay kaga badinayeen xulka wadanka italy waa markii ugu dambeysay weyaan ay wada ciyaareen labadan wadan marka kulankii ugu horeeyey waa la garaacay marka caawana wembele stadium ayaa lagu ciyaari doonaa labadan waxa weyaan labadan wadan waa laba wadan markaasi qadiimia oo waxa weyaan markii ugu horeysay oo kulan heer caalami ah ee wada ciyaaraan waxa weeyaan mar hore ayaa ma hore ugu dambeysa solan kole markii ugu horeysay kulan heer caalami ee wada ciyaaraan waxay ahayd eh, todobaiy tobankii novembar sagaal boqol waa kulan heer caalami ah markii ugu horeysa taariikhda markaasina xorka wadanka italy ayaa laba gool waxba kaga badiyey markaasina waxaa la ciyaarayay eh, yuroga eh, markii la eego isreebkiisii ayay ciyaarayeen labadan wadan waa kun sagaal iyo lixdii weyaan markaas ayay kulankii ugu horeeyey ciyaareen kulankoodii labaad taariikhdana waa kulankii dhexmaray eh, shan iyo juun kun sagaal markaasina laba jeer waa laba jeer oo saxiiga ayaa la garaacay ingiriiska oo hal gooli waxba lagu garaacay waa kulankii labaad la garaacayo talyaaniga waana kun sagaal boqol oo ingiriiska la garaacayo weyaan oo xulka wadanka italy ayaa markaasi garaacay markii aanu eegnana xulka wadanka ingiriiska xilligaasi ciyaaryahaan waaweyn ayay haysteen sida ninkii la oran jiray ray kennedy sidoo kale ninkii la oran jiray campbell iyo waliba ninkii la odhan jiray eh, kegan iyo ciyaaryahaano kaleeto waaweyn ayay haysteen marka halka talyaanigan xilligaasi ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabi jiray beneti iyo ninkii eh, la oran jiray eh, ciyaaryahan waaweyn ayaa joogay sida ninka lagu magacaabo betega iyo ciyaaryahanadii kaleeto waa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iyo sideetankii sidoo kale waxaa jira kulan kale oo walkaabka ay ciyaareen labada kun waa kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii iyo kun sagaal boqol sagaashankii markaasina waxauu ahaa world kaabka finaalkiisii xulka wadanka italy ayaana garaacay oo koobkii ka qaaday waxayna ahayd toddobadii julaay kun sagaal boqol sagaashankii markaasina laba gool ayaa lagu garaacay oo talyaaniga ayaa ka qaaday koobka oo ingiriiska ayaa laga qaaday oo markaasi waxa weeyaan goobkii eh, markaas way ku guuleysan kareen ingiriiska laakiin talyaaniga ayaa aad aad u badnaa marka saddex jeer ayay waa saddexdii kun ugu horreysaba taariikhda wada ciyaaraan ingiriiska ee talyaaniga talyaaniga ayaa garaacayay xulka wadanka ingiriiska marka kulanka laakiin ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa kulankii finaalka ahaa toddobadii julaay kun sagaal markaasina xulka wadanka italy koobkii laga qaaday oo aaniraada xulka wadanka ingiriiska koobkii laga qaaday marka sidoo kaleeto waxaa jira kulan kulan badan ay wada ciyaareen tusaalahaan oo kaleeto xilli ciyaareedka kun sagaal boqol sagaashan shantii iyo kun waxay wada ciyaareen yuroga isreebkiisii markaasina xulka wadanka italy ayaa labadaba ama labada kulanba waxa weeyaan afar dhibcood ka qaatay sidoo kaleeto waxaa jira kulan kale ay wada ciyaareen waana labada kun kow iyo tobanki labada kun labaiyo tobankii waana yuroga markaasina waxa weeyaan kuwaatarafeenalka euroga afar gool iyo labo ayuu ingiriiska ama lagu garaacay xulka wadanka italy ayaa garaacaya ingiriiska marka inta badan ingiriiska waa la jiray sidoo kaleetan markii lasoo gaaray labada kun saddexiy tobanki waa la garaacay waxaa jiray wolcabka gurubyada markaasina xulka wadanka talyaaniga ayaa laba iyo hal ku garaacay ingiriiska oo waxa weeyaan labada kun afariy tobankii yuroga weeyaan waa sreebka wolcabka weeyaan oo gurubyada oo markaa talyaaniga uu garaacay sidoo kaleeto waxaa jiray kulamo kaleeto oo heer caalami ah kulan waxaa jiray kulankii kale oo sanadkii labada kun ko iyo labaatankii markaasina ingiriiska ayaa laga qaaday italy ayaa markaasi dabcan eh, saddex gooli labo kaga qaaday iyadoona aynu ognahay in xulka wadanka talyaaniga markaasi dabcan eh, aan la saadaalinin markaas inay ku guuleysan kariyeen yuroga laakiin ingiriiska ayaa laga qaaday ingiriiska ayaa la saadaalinayay maadaama ciyaaryahaano waaweyn xilligaas ay haysteen ilaa haddana ciyaaryahaanadaasi joogaan sida kayn mount starlin show treber kilfin philips digl rice kyle walker john stones harry maguire iyo weliba jordan bigford waa shaxdii yuroga labada kun weeyaan markaasina talyaaniga insigne iyo imobili iyo kiesa ayaa weerarka usoo bilowday halka ferati gorgino iyo weliba ninka lagu magacaabo barella halka emerson iyo waxa weyaan eh, celini iyo banuci iyo ninka lagu magacaabo delorance weyaan iyo golhayden roma waa shaxdii ugu dambeysay yuroga finaalkiisi markaasina italy saddex gool iyo labo lagu garaacay oo talyaaniga ayaa eh, labo gool iyo saddex lagu garaacay ingriis talyaaniga ayaa markaa guuleystay oo ingiriiska laga qaaday koobka laakiin kulmadii ugu dambeysay sida labadii kun labadii kulan ugu dambeysay waxa weeyaan eh, talyaaniga ingiriiska ayaa badinayay solano kale kulankii eh, saddex labaatanki maaj dhexmaray markaasina labada kun waa sanadka weyaan saddex labaatanka laba gool iyo hal marka inta badan kulan heer caalami a ah markii la yidhaahdo marka laga reebo kulamada friendliga laakiin kulamada kale inta badan ingiriiska ayaa garaaca oo inta badan talyaaniga uu ka adag yahay xulka wadanka england marka caawana waynu arki doonaa iyadoona aynu ognahay xulka wadanka ingiriiska ay yihiin eh, kuwo aad u khatar badan xilli ciyaareedkan shan kulan oo ay ciyaareen afar kamid mid ah ayay guuleysteen oo yuroga sareebkiisa hal jeer ayay barbaro galeen lix gool ayay dhaliyeen laba goolno waxa weeyaan waa laga dhaliya keliya halka wadanka italy iyo shan kulan oo ciyaareen saddex ka ah ay guuleysteen hal jeer ayay barbardhac galeen hal jeerna waa la garaacay halka iyagoo markaasi dabcan toban gool ay dhaliyeen afar goolna laga dhaliyay marka kulankan waa kulan xiiso badan marka waynu arki doonaa iyadoona xulka wadanka england iyo weliba italy laakiin lagu ciyaarayo garoonka wembley stadium wembley stadium labada kun todobadii ayaa dib loo dayactiray marka caawa waxaa is wajahaya ninka lagu magacaabo gari soutgate oo ah tababaraha xulka wadanka eh, ingiriiska halka luisiana speletin uu yahay tababaraha xulka wadanka talyaaniga caawa waxaa jira ciyaaryahaano khatar badan sida berardi oo kale nicholas barella iyo delorenze iyo golaha danroma iyo halka jordan bickford iyo tribier iyo dilric iyo kain iyo ciyaaryahanadaas iswajihi karayaan haddaba markaynu eegno shaxda ay ku ciyaari karayaan halka wadanka italy waxa weeyaan golahay dal roma sidoo kaleeto dimarcow waliba waxaa is caawin doonaa ninka magacaabo eh, dermian halka manzini iyo bastonia wada ciyaari doonaan ninka odayga ah ee lagu magacaabo eh, benaventura ayaa dabcan kusoo bilaaban doona ninka la yihahdo iyo weliba barella halka weerarka lagu soo bilaabi doono ninka magacaabo berardi rasbadori iyo weliba ninka magacaabo moses ken marka weerarka kale talyaaniga waxa weeyaan weerarkoodii inkastoo xidigo muhiim ah ay markaasi dabcan ka dhaawacan laakiin weerarkooda waxaa ka shidan ama waxaa ka khatar badan wadanka ingiriiska laakiin waanu arki doonaa halka wadanka england iyaguna waxa weyaan ku ciyaari karayaan eh, dabcan shaxdan ninka lagu magacaabo eh, waxaa lagu soo bilaabi doonaa ninka lagu magacaabo jordan bigford ayaa lagu soo bilaabi doonaa kulankan sidoo kaleetana waxaa wada ciyaari doona ninka kale ee aadka u khatarta badan lagu magacaabo tribier kulankan uu soo muuqan doonaa sidoo kale harry mgwaya sidoo kale john stones kulankan wuu ciyaari doonaa kyle wakarna wuu ciyaari doonaa kulankan jodi bilgham wuu ciyaari doonaa diglaras wuu ciyaari doonaa kain filfoden rush ciyaaryahanadaasina waa diyaar xataa idinkati xataa ku jiraa oo kulankan waxa weeyaan ciyaaryahanada u khatarta badan weeyaan xataa james madison iyo ninka lagu magacaabo oliwetken jack grilish dhammaan ciyaaryahanadaasi safkooda kusoo bilaaban karayaan markaa laakiin waynu arki doona caawa waxaa jira ciyaaryahaan kale la gelin doona haddii caawa alexander arnold lagusoo bilaabi doono waynu arki doonaa isaga waxa weya inta badan xulka kadley ayuu ka yahay laakiin waynu arki doonaa caawa haddii lagu soo bilaabi doono kulankan xisaa badan ee ingiriiska italyaaniga wada ciyaari doonaan markaan hadaynu eegnana wararka suuqa kaliibsiga jira dabcan markaynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta roma jose maron ayaa la filayaa inuu isaga tegi doono marka uu dhaco heshiiskiisa haatan maadaama uu heshiis hodhin uusan u sameyn wargeyska sky sport wuxuu leeyahay ninka jose ugu dambeetii kooxda wuu ka tegi doonaa iyadoona koox badan ay doondoonayaan dhanka sacuudigana waa laga doonaya jose marino dhan kaleetana haddiinu eegdana wargeyska la yiraahdo mitro waxa uu sheegayaa in xidiga kooxda cagta united jordan sanjow uu ku dhow yahay inuu ka tago kooxda kubadda cagta munited suuqa january brushio dudmud iyo kooxo kale taya dondonia sida kooxda kubadda cagta sporis halka haddaynu eegnana tababaraha ama tababarihii hore kooxda chelsea iyo ventus iyo sporis antoni conte ayaa doonaya inuu tababar u noqdo kooxda kubadda cagta roma isaguna wuxuu doonaya talyaaniga inuu kusoo laabto halka kooxda kubadda cagta yuventusna ay dooneyso inay lasoo saxeixato xidiga tottenham ninka lagu magacaabo hoboch marka wargeyska la gazeta de sports waxa uu sheegayaa in in waxa weyaan ciyaaryahankan hobojo la yihaahdo uu ka tegi doono sbolis kuna biiri doono kooxda kubadda cagta ee yuventus halka kooxda kubadda cagta united ay doona saxiixa daafaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta crystal palace ninka lagu magacaabo ee gahi waa ciyaaryahan inabaana caadi ahayn aad u khatar badan dhanka kaletana eh, haddiinu eegno maalqabeenka wadanka qatar sheekh qaasim eh, bin hamed athani ayaa doonaya inuu markaan iibsado kooxda kubadda cagta liverpool sida wararku sheegeen maadaama eh, kooxda kubadda cagta united dabcan ku fashilmay inuu iibsado halka dhanka kalena hadinu egnana milkiilaha cusub ee kooxda kubadda cagta united ninka lagu magacaabo sir jem oo isagu boqolkiiba kale ayaa waxaa uu sheegay in ericton haag uuna heli doonin lacag badan oo ku xoojiya suuqa janwari marka wargeyska guardion ayaa sheegaya halkaa haddiinu egnana kooxda kubadda cagta arsenal ayaa dardaysa inay baacsi ama inay baadigoobto ama baadigoob ay ugu jirto weeryahaanka uga ciyaara kooxda kubadda cagta astonvilla ninka lagu magacaabo oli witkins iyo donian ganars halka koox cagtana ganars ayaa liverpool kula biirtay tartanka loogu jiro saxeixa xidiga qadka dhexe ninka lagu magacaabo andre trenda waana nin inaba nin caadiyan ah weyaan halka koox cagta bayer munig iyo barcelona ayaana isku diyaarinayaan inay ku dagaalamaan saxiixa bayer livercusi ninka lagu magacaabo valorin wits waa nin inaba nin caadiyan ah weyaan aad iyo aad u khatar badan Magic System, Red waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho iyadoona aynu ognahay in toddobaadka soo socda ay wada ciyaari doonaan kooxaha arsenal iyo chelsea chelsea garoonkooda stafford bridge ee kusoo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta ganris ayaa hadda inta badan waxaa la saadaalinayaa kulankan cidda guuleysan doonta markaynu eegno daaficii hore kooxda kubadda cagta jelsia ninka lagu magacaabo marcel ee eh, disaley ayaa ku taageeray kooxdiisii hore inay fariin u diraan kooxaha kale ee isla markaasina ay guul ay ka gaari karayaan kooxda kubadda cagta arsenal kulanka sabtida ah ee markaynu eegno toddobaadka soo socda kooxda kubadda cagta jelsia ayaa ku jirta qaab ciyaareed fiican ka hor fasixiyay xulalka waxa ay badiyeen laba kulan oo xiriir ah iyagoo markaasi doocan garaacay kooxda kubadda cagta fulham iyo weliba kooxda cagta baalley labada kulanba waxay ahaayeen laba kulan oo markaasi awey ah ama laba kulan oo bannaanka ah arsenal ayaa stafo bariij aadaysa iyagoo garaacday kooxda kubadda cagta masity kulankoodii ka hor fasaxa xulalka iyadoona kooxda kubadda cagta ganari sanadkan ay ka mid tahay kooxaha loo saadaalinaya ku guuleysiga horyaalka ee brimier leaga arsenal ayaa garaacday chelsea labadii kulan ee xilli ciyaareedkii hore homi awey ayay u martay waxa ayna doonayaan inay sii wadaan guulaha ay ka gaarayaan kooxda london ay ka wada dhisan yihiin ama kooxaha london ay ka wada dhisan yihiin sida chelsea oo kale laakiin ciyaaryahaankii hore koobka dunida ku guulaystay lagu magacaabay diseli ayaa aaminsan in kooxda michael arteta laga yaabo inay yimaadaan galbeedka london iyagoo markaasi dabcan dhayalsanaya kooxda chelsea oo xaqiijin karta guul weyn oo xilli ciyaareedkoodii markaan ay ka gaari karayaan kooxda kubadda cagta ee ganars wuxuu leeyahay waxay u muuqataa waxaan macquul lahayn laakiin waxaan saadaalinaya ayuu leeyahay in chelsea ay ku badin doonto saddex gool iyo hal ayuu yidhi ninka lagu magacaabo jesali sidoo kaleet wuxuu leeyahay maxaa diidayaa kan waa horyaalka bermeliga wax walbana way ka dhici karayaan kulankan waxaa laga yaabaa in arsenal yimaadaan kulankan iyaga oo markaasi umaleynaya inay ka badin doonaan chelsea laakiin wax walba way dhici karayaan waana rumaysanaya ayuu leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa sidaasi yiri xidigii hore kooxda kubadda cagta chelsea ama daaficii hore kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo marcel edesale sidoo kaleeto desale ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta chelsea wax badan ay sameyn karayaan laakiin wuxuu leeyahay waa kulan adag waa london derbi weeyaan laakiin mar waliba waxaad arkaysaa in kooxda kubadda cagta ganris ay xoog badan tahay laakiin sida caadiga ah wax badan oo dhici karayaan laakiin waxaad ogaataa ayuu leeyahay haddii arsenal laga badiyo kulankan chelsea ay garaacdo in koox kubadda cagta chelsea sanadkan ay noqon karayaan kuwa dagaalamaya ama haddii markaas dabcan ay ku guuleysan karayaanba afarta boos horyaalka bermeliga ama kaalinta afraad ilaa kaalinta saddexaad iyo labaadba marka waxaa leeyahay kulankan eh, waa kulan xiiso badan markaynu eegno ganars waxa weyaan masida soo garaacday oo ah naadiga saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka guuleysanaysay koox awood badan laakiin labadan kulanba waxa weeyaan waa laba kulan ama kulankanba waa kulan xiiso badan arsenal waxa weyaan xidigo muhiimay haystaan weerarka inkastoo bukays a shakili gelinayo martineli xataa shakili gelinayo laakiin sidoo kale gabriel jesus iyo tarasadi inkatiya iyo martin odigad iyo kaya havertis iyo eh, sidoo kaleeto digl rice iyo ninka loogu magacaabo thomas barty iyo dhammaan ciyaaryahanadaasi waa diyaar weeyaan oo kulankaasi way ciyaari doonaan marka waynu arki doonaa kulankan waa kulan aadaed xiiso badan eh, labada ciyaaryahan ee chelsea sida gorgino iyo weliba ninka lagu magacaabo kaya havertis ayaa ka hor imaan doona kooxdooda hore oo hadda arsenal ay ka wada tirsan yihiin marka kulankan kulan xiise badan ayuu noqon doonaa iyadoona inta badan la saadaalinayo kulankaasi barbadhac inuu ku dhammaan karayo maadaama chelsea ay form fiican ku jirto oo saddexdii kun ugu dambeysay ay badinaysay laba kulan ka midna horyaalka bermaliga ay ahayd sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta arsenal iyagu waxaa weeyaan iyagu waaba koox khatar badan oo sanadkan waxaa loo saadaalinayaa inay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka ingiriiska dhanka kalena haddiinu eegno sanadkan ee gabagaba ayuu sii marayaa waxaana lasoo saaray xidigaha sanadkan ugu goolasha badan oo sanadkan aynu ku guda jirno ayaa maraya meel lamaada iyadoo la galay bilihii ugu dambeeyey waxaana jira xidigo sanadkan u ahaa mid cajiiba ah, marka la eego qaab ciyaareedkoodii ama bandhigoodii quruxda badnaa ay soo bandhigeen haddaba xidiga kooxda kubadda cagta masiti haalan ayaa xidiga goolasha ugu badan dhaliyey sanadkii ama sanadkan idinku jin labada marka la eego goolasha xulka iyo weliba goolasha kooxdiisaba haalan ayaa dhaliyay soddon gool kulamadii uu ciyaaray xulka qarankiisa norway iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity labada kun saddex ku xiga xidiga kooxda kubadda cagta al nasar ee cristiano ronaldo kaasi oo dhaliyay soddon gool xulkiisii iyo kooxdiisa ilaa haatan sanadkan labada kun waxaana ku xiga kilimbabe sidoo kaleetana waxaa ku xiga ninka lagu magacaabo eh, kayn oo isaga waxa weeyaan xil qurux badan kooxdiisii eh, dabcan u qaaday iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta ee eh, alnasar sanadkan ay khatar badan tahay iyadoo aynu ognahay in haalan uu gool badnaa laakiin waxaa la wareegay koorkaasi ninka lagu magacaabo cristiano ronaldo maadaama xalay uu laba gool dhaliyay marka ronaldo sanadkan waxa weyaan afartan gool ayuu sii marayaa ninkan innaba caadi maaha xil waxa weeyaan afartan gool ayuu sii marayaa haalan isagana soddon iyo sagaal gool marka eh, markaynu eegno sanadkan waxaa leeyahay ronaldo inaba caadi maaha sanad qurux badan ayuu qaadanaya sidaasi ay tahayna cristiano ronaldo waa soddon iyo jir waa da sidaasi ay tahana waxa uu yahay ciyaaryahanka labada kun inkastoo sanadku waxa weyan laba bilood uu dhiman yahay ugu yaraan laba bil bar ay ka dhiman tahay lakiin sidaasi ay tahayna weli ronaldo waxa weeyaan waa wax dareynayaa laakiin saddexda ciyaaryaan waa ronaldo ninka lagu magacaabo haalaan iyo weliba keliin baabe miisi sanadkan aad aad uga jaban tahay inkastoo miisi waxa weeyaan golal badan uu caawiyey laakiin sanadkan waxa weyaan isagu maadaama mls uu aaday weli waxa weyaan saddexda ciyaaryahaan sanadkan uu goolasho badan waxaa kaalinta koowaad ku jira ronaldo kalimbabe weliba haalan saddexdaas ciyaaryahaan waa saddexda ciyaaryahaan ee ugu goolasho badan sanadka ugu dambeyntiina hadaynu waagnah dhegeystayaal horyaalka wadanka ingiriiska waxaa jira ciyaaryahan qaali ah oo lacag badan laga soo bixiyey ugu yaraan waxaa jira afar ciyaaryahan ilaa shan ciyaaryahan oo boqol milyan laga soo bixiyey horyaalka bermeliga ayaa ah horyaalka ugu xisaab badan adduunka iyadoona ay ka ciyaaraan xidigo badan oo muhiima brmeliga ayay ka ciyaarayaan xidigaha u qaalisan suuqa kaliibsiga iyadoo oo markaa xidigo badan oo heer caalami ay ka ciyaarayaan tartanka horyaalka bermeliga haddaba shabakada lagu magacaabo ama shabakada qiimeysa suuqa kaliibsiga ee lagu magacaabo transfer market ayaa waxay soo saartay shaxda ugu qaalisan horyaalka bermeliga kooxaha mancity iyo arsenal oo xil ciyaareedkii hore ku tartamay horyaalka bermeliga ayaa shaxda ku leh xidigo ama xidigaha ugu badan kooxda mancity ayaa shaxdan ku leh lix xidig kuwaasi oo ka ah xidigaha ugu qaalisan horyaalka bermeliga kooxda arsenaal iyaguna shaxdan waxay ku leeyihiin afar xidig halka liverpoolna ay shaxdan ku leedahay hal xidig oo keliya markaynu eegno shaxdan eh, waxaa kasoo muuqday eh, kooxda arsenaal mancity iyo liverpool markaynu eegno tusaalahaan kale ederson waxa weyaan isagu xiligan ama markii la eego afartan milyan ku fadhiyaa waana inaba aan caadi alexander arnold oo kaleeto lixdan milyan sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo dias oo kaleeto siddeetan milyan gavardiol oo kale siddeetan milyan finshenko oo arsenaala ah, ee afartan milyan halka ninka lagu magacaabo rudri oo xilli ciyaareedkan haddii kooxda soo dalbato lagu heli kara lacagna boqol milyan halka tigrarasna boqol milyan uu yahay sidoo kaleetna martin odigat ugu yaraan milyan lagu heli karaya haddii kooxda dalbato bukayo saagan waa boqol iyo milyan haalandna isaga waxa wey boqol iyo sideetan milyan filfodinna boqol iyo waa shaxda ugu qaalisan ciyaaryahanada markii la eego maaha ciyaaryahanada lacagta laga soo bixiya laakiin waa shaxda ciyaaryahanada markii aynu eegno dabcan kooxda ciyaaryahanada ugu qaalisan marka iyadoona aynu ognahay in kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity ay yihiin labada kooxoodba ku dagaalamaya horyaalka brimer leaga markaynu eegno taageeryaasha kooxda kubadda cagta united weli aad iyaad u caraysayyiin kadib markii maalqabeenka reer qatar ninka lagu magacaabo sheekh jasim bin xamed athani uu isaga baxay tartanka ee dabcan uu ku doonayay kooxda kubadda cagta united inuu ku iibsado sabtidii ayay ahayd markii wararka ay xaqiijiyeen ama wararku ay sheegeen in sheekh qaasim uu gebi ahaanba ka tala baxay in iibsado ama uu gacanta ku dhigo kooxda kubadda cagta maunited baalqabeenka reer british ninka lagu magacaabo sim jem redcliff ayaa haatan ogolaaday in boqolkiiba shan iibsado kooxda kubadda cagta munited baalqabeenada wadanka qatar ayaa sheegay in ay wax walba ay u sameeyeen siday iibsan lahaayeen ama gacanta ku dhigi lahaayeen kooxda cagta munited sheekh qaasim bin xamed athani ayaana ballanqaad u sameeyey kooxda mayunated laakiin hadda wuu ka tala baxay markaynu eegno haddii eh, shiikha uu iibsan lahaa kooxda kubadda cagta mayunated waxay ku ciyaari lahayd shaxdan golhay onana oo hadda eh, u joogo mayunated waxay soo qaadanayeen aruuqow waxay dabcan keeni lahaayeen ninka lagu magacaabo kamafinga waxay keeni lahayeen kooxda kubadda cagta mayunated dijon coman ayay keeni lahaayeen oo samin ayay keeni lahaayeen sidoo kale kilimbabe ayay keeni lahaayeen eh, qolada reer qatar laakiin waxa weyaan way ka tala hadda marka kooxda kubadda cagta mayunated todobaadka soo socda kulanka eh, eh, markaynu egno james leaga oo garoonkooda oo taraafada ku ciyaari doonaan qolada la ama maalqabeenada reer galaster way dabcan banaanbax ayay doonaan taageerayaasha iyagoo markaas dabcan ku muujinaya in kooxda ay ku cadaadiyaan ama iibiyaan marka laakiin reer galaster ma doonayaan in kooxda iibiyaan marka taas ayaana keenaysa in kooxda kubadda cagta united qatarteeda eh, aysan lahayn oo marka la eego ay manchester united iska ahaan doonto koox iska caadi ah sida hadda ay tahayba laakiin haddii qolada reer qadar ay iibsan lahaayeen kooxda kubadda cagta united wax badan ayaa laga bedeli lahaa Magic System, Red One, Shaoki. guudahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho intan ee kusoo gabagabeyna barnamijka barnaamijkiisa xigana